bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وصaxbihi aجmaعin yqul الmuؤlif raximah اllahu tacaalى xadaثna abu yacquub isxaaq bnu ibrahim alcadl xadaثna maxbub ibn cabdالرaحman الqاadi xadaثanii abu bakri ibn axmed bni maxbub xadahanaa axmed bn xamaweyh xadahanaa abu cabdiraxmaan alcabaasi xadahanaa moxamed bn salaam sa'altu cabdallaahi bna almubaarak can nusuuli leylati nisfi min shacbaan waxaan kusoo dhex jirnay musanifka raximah llahu tacaala in uu sheegay aqwaal ahlilcilmi ee ku tacaluqday nusuul illaahi tabaaraka wa tacaala markuu aqwaashii salafka sheegay yuu haddana wuxuu u sheegaa mustanadkoodii iyo adiladii kusoo <clears throat> aroortay qaar mid qaar kamid ah wuu soo sheegay oo aayaad qur'aaniya hal yanduruuna ila an yaأtiyahum اllahu fi dulali min alghamaami wاlmalaa'ika wa jaءa rabuka wاlmalaku safan safan ilى aakhiriha yuu soo sheegay intana marka waxaa u badan riwaayaadkii xadiidkaas nusuulka ku soo arooray yuu musanifku noo sheegi doonaa marka wuxuu leeyahay nin baa wuxuu weydiiyey cabdullaahi bn mubaarak azaahid almujaahid almuxadith alkabiir waxa weeyaan eh, min shuyuukhi اlbukhaari darajada labaad macnaha bukhaari mubaasharatan cabdullaahi mubaaraka ma warinin laakin biwaasita macnaha waxau kamid yahay min rijaali saxiixihi walahu mualafaat minha azuhdu eh, maxaan ku irahda almusnad kutubtiisa waa macruuf waana waana maطbuuc faqaala cabdullaahi yaa daciifa leylat الnisfi yanzilu fi kuli leyla wuxuu u jeedaa ninkan markuu weydiiyey can nusuuli leylati الnisfi min shacbaan ilaahay soo degitaankiisa shacbaan niskeeda uu soo dego bal iiga waran markaasuu iri asoo ishaarayo yaa daciifa leylat الnisf bimacnaa waxa weeyaan in leylata nisfi ilaahay uu soo dega waxa ku soo arooray waa daciif uu u jeedaa markaasuu ri yanzilu fii kulli leylatin ilaahay leylo kastu soo degaya fa qaala rajulu wuxuu ri yaa abaa cabdillaahi kayfa yanzilu ilaahay suu kusoo degaa kayfadaas waa waxa laysku haysto alaysa yakhluu dalika almakaanu minhu alaysa yakhluu ma khaali ahaanayo ma banaanaynayo daalika almakaan meesha uu kasoo degay minhu min allahi ilaahay maka banaanaanayo haddii aan idhahdo fowqa carshihi buu ilaahay jiraa haddii uu ilaa samaai dunya u soo dego meeshii uu kasoo degay sowma banaanaanayso faqaala cabdullaahi wuxuu iri yanzilu kayfa yashaa ilaahay siduu doono u soo degaa wa fii riwaayatin ukhraa lihadihi alxikaaya wuxuu ku yiri ana cabdاllaahi bn mubaarak qala lirajul wuxuu ku yiri idaa jaaka alxadiidu xadiidka hadduu ku yimaado can rasuuli illaahi fa asqi lahu yacni udheg u dheg raarici haddii ilaahay xadiid ilaahay rasuulkiisa kalaamkiisa hadduu ku yimaado ictiraad iyo kahor hor imaashaa waxa weeyaan sida mu'miniinta lagu yaqiina samicnaa wa aطacnaa baa lagu yaqaanaye sidaas dhe buu ku yiri marka kayfa horta wax laguma weydiin karo waa waaxdi waa la ogyahay xaqiiqadaas ilaahay baa garanayo walidaalika salafka waa kuwa dhahaya cilmiga ilaahay baan u tala saaranayna arrintaas ayada midda kale in la yidhaahdo ilaahay hadduu carshiga ka soo dego ou samaa u dunyaa u soo dego carshiga sow khaali ma noqonayo oo markaa wixii aan shalay soo sheegnay oo soo sheegnay oo istiwaa ullahi calaa carshii meeshasoo kama baxayso hadalkaas khayru waarid weeyaan liannahu mushkilada meesha waxay ka timiday annaka qista nusuula rabbi calaa nusuuli lkhalqi khalqigaa lagu yaqaanaa meeshay kasoo taga anfaadi inay noqoto eber noqoto meesha kalena shaaqir ay buuxsanto ilaahay loogama qiyaasta sifaatkiisa sifaat almakhluuqiina asoo fowqa carshihi ah iyo samaai dunyaan u soo degaya walaa yakhluu minhu makaanu walaa shayna lama yidhaahdo marka waxa weeyaan liannahu koonka dhan markii carshiga loo fiiriyo waxaa lagu yiri waxay lamid tahay faraanti dhul banaan ee lagu tuuray marka maxaa maqnaanaya waa asiga dhan carshiga dhan markii samaawaadka iyo kulli loo fiiriyo aradiinka oo dhan binisbati lilkursiyi ka xalaqatin fi falaat kursiga haddii loo fiiriyo carshigana asna ka xalaqatin fi falaat marka intay la egyihiin dhibac yar weeyaan marka koonka dhan loo fiiriyo carshiga hal dhibac uu la egyahay marka hal dhibac marka loo fiiriyo keyrkeeda eh, wax ka maqnaasha iyo wax maxaan ku irahdaa eh, eh, khaali ka noqonaya lama dhihi karo marka waa caalam aanan anaga garanaynin ilaahay sifaadkiisana sida laguu sheegay keliya inaad ka aamintid mooye haddaad xaawishid in inta laguu sheegay in kamid aad ku sii dartid mataahaad aadan ka bixi karin caqligaadana waasac u ahayn aad gaalaysaa nabiga markuu nabiga caleyh salatu slam saxaabadiisa markuu u sheegay oo yanzilu rabbuna ila samaai dunya kula leyla nin weydiiyo saxaabada kamid eh keyfa yanzilu rabbuna alaysa yakhluu minhu lcarsh wax weydii lama arko marka saxaabada wixii waasac u noqday oo ayaga macnaha ay aadaabtooda ay ku ekaadeen adigana sidaasaa kula habboon haddaa meeshaas gudubtid waxaad gaaraysaa meelo aan aan habboonayn marka cabdullaahi ibn mubaarak wuxuu iri meesha iimaan bay u baahan tahay xadiidka nebiga hadduu ku yimaado waxaa lagaa rabaa si fiican inaad u dhegaysatid intii lagugu talagalayna aad ka fahamtid markaasuu wuxuu iri hadana saabuni samictu alxaakima abaa cabdillaahi yaquulu samictu abaa zakariya yaxya bna muxamed alcambari yaquulu samictu ibraahim bna abi aalibin yaquulu samictu axmed bna saciid bni ibraahim bni cabdillaahi arubaai aw aribaai yaquulu xadartu waxaan imid buu iri majlis alamiir cabdilaahi bni taahir ninkan hore usoo sheegna waa waa amiir khuraasaan fi waqti alcabaasiyiin yuu ahaa marka markiisii hore nin xun buu ahay baa layiri laakiin markii dambe taaba wastakfara wa rajaca ila allahi tabaaraka wa tacaala oo nin qaa'id oo fiican buu ahay marka majliskaasaan joogay buu ri daata yowmin maalin saacadeed waxadara isxaaq ibnu ibraahim yaa soo xaadiray isxaaq ibni ibraahim yacni ibna raahaweyhi waay fasuئila عن xadiiثi الnuزuul soo degitaankii xadiidkii ku soo arooray aa la weydiiyey aصaxiixu huwa yanzilu rabuna kula leylati ilى samaaءi اdunya xadiidkaas ma saxiix baa la weydiiyey qaala wuxuu iri nacam faqaala lahu bacdu quwaadi cabdilaahi ninka cabdilaahi oo hadda aan soo sheegno ibn daahir ah waxay weydiiyeen dadka oo macnaha madaxdii ciidanka laamankiisa ama furuucda ciidanka kuwa madaxda quwaad waxaa la yidhaahdaa jamcu qaa'idin yacni dadka asiga e, furuucda askarta uu asiga madax kan yahay qeybyaalka u madaxda ahay qaarkooda ah waxay weydiiyeen yaa abaa yacquub oo isxaaq ibnu ibraahim lagala jeedo atascumu ma waxaad sheegaysaa ana allaha ilaahay yanzilu kula leylatin inuu soo degay qaala wuxuu ihi nacam sidaasaan sheegayaa buuri qaala ninkii wuxuu ihi marka bacdigii waxay yihahdeen keyfa yanzilu faqaala lahu isxaaq wuxuu ku yiri athbithu fowq xataa asifa laka nusuul horta marka hore ilaahay inuu kor jiro ou fowqa carshihi inuu jiro horta sug adiga macnaha ninkan waxaa laga yaabaya dadka ku taathursan allahu fii kulli makaan dadka dhahay inuu ahaa markaasaa waxaa lagu yidhi horta bal ilaahay inuu fowq jiro horta bal sug faqaala rajul wuxuu ri uhbituhu fowq ilaahay kor inuu jiro waan aaminsanahay waan sugaya faqaala isxaaq wuxuu ri qaala allahu caza wajala wajaaa rabuka walmalaku safan safa ilaahay baa imaanayo iyo malaaigta ayagoo malaaigtaas safsaf ah qiyaamada markii maxaan ku irahdaa waxaa ficil maada looga cabiray litaxaquqi wuquucihi waxay lamid tahay ataa amru llahi falaa tastacjiluuh ilaahay amarkiisaa yimid waa imaan doonaa waay laakiin waxaa looga cabiray maadi litaxaquqi wuquucihi kana saasoo kale wa jaaa bimacnaa wayajiiu rabuka ywma alqiyaamati lifasl qadaa sidaas waay faqaala alamiiru cabdullaahi yaa abaa yacquub hada ywm اlqiyaama buuri aayadda aada noo soo deliishatay habeen kasta ilaahay inuu soo degaa tusimaysee aayaddan wajaaa rabuka wاlmalaku maalinta qiyaamu ilaahay imaana bay tusinaysaa buuri ninkan amiirka waxay daliil u tahay inuu diinta wax ka fahmay ayib markaasaa waxaa lagu yiriyey faqaala isxaaq wuxuu ri acaza allahu اlamiir ilaahay amiirka ha casiizo ha awood awood allaha siiyee wa man yajiiu yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ninka imaanayo man yamnachu lyowm man yajiiu allaha imaanaya yowma alqiyaamati qiyaamada allaha imaanaya man yamnacuhu lyowm maanta inuu yimaado yaa u diiday fiiri maadaama sifatu nuzuul yowma alqiyaama ilaahay ay u sugan taho adiga ilaa aaminsan tahay buu leeyahay haddii maalintaas allah uu imaanayo inuu habeen kasta soo dego yaa u diidayo hadalkaas waxawa xujo waadixee eh. markaasuu wuxuu ri wakhabaru nusuuli arabi kula leylati ilaa samaai dunya musanifkii marka saabuni baa wato hadalkii oo ibn eh, eh, isxaaq ibni rahaweyh meeshaasu ku haray markaasuu musanifka oo saabuni wuxuu ri wakhabaru nusuuli rabi rabbiga soo degitaankiisa khabarka kusoo arooray kula leyla uu soo dego ila samaai dunya khabarun xadiid weeyaan mutafaqun laysku waafaqay calaa sixatihi mukharajun fi saxiixayn muslim iyo bukhaari ay wariyeen bal riwaayaat badan min axaadiid saxaaba kathiiriin wa akharuha can abi hurayra radia allahu canhu marka fiiri musanifka hadda riwaayaadka wuu noo sheegi doona wuxuu noo hormariyey xadiidka ilaahay soo degitaankiisa qiyaamo uu soo dego maxaan dhihi lahay kula leyla uu soo dego waa xadiid saxiixa min aqwa axaadiid arasuul sala allahu calayh wasalam oo waa maxay axaadiida bukhaari iyo muslim ay wariyeen marka sidaad awgeed baa waxaa weeyaan riwaayaadkii waan iska sardinayna waan akhrinaynaa maadaama hal riwaaya hadday ansaxdo musanifku waxaa laga yaabaa riwaaya duruq badan uu keeni doonaa laakiin asalka waxaa noo ah xadiidkaas maalig oo wariyey wa min ariiqi maalika rawaahu shaykhaani wagayruhuma ay ka wariyeen inta kale marka haddii xataa ay asaaniidkeeda bacdu ruwaati almutakalim fiihim ay ku jiraan middaa asaaska ayaa noo ah xadiidkaas marka musanifka hadda wuu kuu sheegi doonaa markaasaa wuxuu iri mukharaju fi saxiixayni min ariiqi maalik bni anas fiiri bukhaari iyo muslim waxay ka warinayaan min طariiqi maalik maalig waa ka horeeyey bukhaari iyo muslim bal maalig eh, bukhaari sooma gaarin markuu raba inuu maalika wax ka wariyo hal waasita buu u maraya cabdullaahi bni maslaba alqacnabi iyo waxaan eh, ku irahdaa dadkii lamid ah yuu u maraya oo macnaha hal bayna albukhaari wa bayna maalik hal raawiya u dhexeeya marka maalik waxa waye mutaqadim walidaalika kitaabkiisa muwaطa'a aqdamu min aqdami maa ulifa fi xadiidi rasuuli اllahi sala allahu alيh wasalam oo markii cumar bn cabdilcaziiz ou amray sunada nebiga in la qoro maalig waxyaalihii dadkii ugu horey buu kamid ahaa ee arintaas fulinteeda bilaabo marka min طariiqi maalik bay ka wariyeen ibni anas can الzuhri can اlagr w abi salma can abi hurayra markaasuu wuxuu ri eh, asaniidii markan akhbaranaa abu caliyin zahir bnu axmed xadahanaa abu isxaaq ibrahim bn cabdisamad xadahanaa abu muscab xadahanaa malik xadahanaa malik intaas waxaa la yihahdaa wuu eh, ku joojiyey markaas kadib uu hadana maalik u keeni doonaa waxadahanaa abu bakrin ibnu zakariya xadahanaa abu xaatim caliy bnu cubeydan xadahanaa muxamed bnu yaxya qaala w mima qarأtu calى bni naafici waxadaثanii muطarif bnu malik raximah اllahu tacaala hadana intaasuu ku ekey wxadaثna abu bakr bn zakariya akhbarana abulqasim cabdالlahi bn ibrahim bni bakawey xadaثna yaxya bnu mxamed xadaثna yaxya bnu yaxya qaala qarأtu calى malik marka asaaniid oo dhan uu hadda soo akhriyey maalik bay ku wada kulmaysaa qarأtu calى malik can ibni shihaab الzuhri can abi cabdillaahi alagr w abi slma can abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيh wasalama qaala inuu yihi yanzilu rabuna tabaaraka wa tacaala fi kuli leylati ilى samaai اdunya xiina yabqa thuluthu اleyli اlakhiir fayaquulu man yadcuunii faastajiiba lahu wman yasأalunii faucطiyahu waman ystakfirunii faakfira lah xadiidkaas waxaa weeyaan bi hada lafdi maaligaa wariyey bukhaari iyo muslimna sidaasay ugu wariyeen yanzilu rabbunaa baa soo degayo tabaaraka wa tacaala fi kuli leylatin habeen kasta ila samaai dunyaa samada noogu dhow buu usoo degi doonaa yuu usoo degayaa xiina yabqa thuluthu leyli alakhiir xiina yabqaa markuu baaqi noqdo thuluthu leyli alakhiir habeenka saddex qeyb marka loo dhiga qeybta dambo markii oo la gaaro yuu ilaahay soo degaya jala jalaaluhu nuzuula yaliiqu bijalaalihi fayaquulu ilaahay wuxuu leeyahay man yadcuunii yaa ibaryayo oo fa astajiiba lahu aan wax u ajiibaa waman yasalunii yaa wax i weydiisanayo fa ucطiyahu aan siiyaa waman yastakfirunii yaa dembi dhaaf weydiisanayo oo fa akfira lahu marka fiiri xadiidkaas min xayثu صixa wax duri kara ma laha bukhaari iyo muslim baa wariyeen wa min xayثu lmacnaana sariix wa waadix waay ithbaatu الnuzuuli ilى اllahi ilى samaai dunya kula leyla macnaheedi waadix waay waxa ka ratib maayaa lagaa rabaa inaad hadana aad aad maxaan ku irahda aad u ictibaarsiisid marka yanzilu rabbuna dad baa amru rabbina bay leeyihin amru rabbina ama malaaikatu rabbina dadaa ku awilaya sidaas arintaas wax jira ma ah low kaana kadalika nebigu wax ku cuslaan lahay male inuu yihahdo yanzilu amru rabbina mida kale haddii amri lagu awilo amarka maa dhihi kara man yadcuunii fa astajiiba lahu amarki ilaahay maa keligiis hadlay mase malag baa dhihi kara man yadcuunii fa astajiiba lahu fiir kalaamka isku xiran waxa weeyaan aakhir alxadiid baa diidaya ay taawiil xadiidkaas loola kaca wa bitaali waxa weeyaan ilaahay waxaan u sugaynaa inuu soo degayo nusuulan yaliiqu bijalaalihi laysa ka nusuuli اlmakhluuqiina haddana lana inkiri maayo la dhihi maayo ilaahay nusuul haddaan u sugno annahu yushbihu makhluuqaatihi arrintaasna wax jira ma ah marka xadiidka macnihiisa waa waadix salafkana way ku ijmaaceen in sidiisa loo qaato kayfiyana aan la weydiininoo ilaahay soo u soo degaa aanan la dhihin markaasuu musanifku wuxuu iri walihada alxadiidi turuqu ilaa abi hurayra xadiidkan turuq badan baa abu hurayra laga wariyey xataa ina alinsaana laa yashuku ana alxadiida mutawaatirun can abi hurayra markaasuu iri rawaahu lawsaaci can yaxya bni abi kathiir can abi salamata can abi hurayra raximah llah hal dariiq waay wa rawaahu yaziid bnu haaruun wagayruhu min alaimati can muxamed bni camri can abi salama can abi hurayra ariiq kale waay wa malik can الzuhri can اlacraj can abi hurayra ariiq saddexaad weeyaan wa malik can الzuhri can saciid bn اlmusayib can abi hurayra ariiq afaraad weeyaan w cubayd llahi bn cumar can saciid bni abi saciid اlmaqburi can abi hurayra ariiq shanaad waay wa cabdulaclى bni abi almasaawir wa bashiir ibn abi salmaan can abi xaazima can abi hurayra ariiq lixaad weeyaan wa rawaahu naafic ibn jubayr ibni muطcim can abihi wa muusa bni cuqbata can isxaaq ibni yaxya can cubaadat bni saabit saamit waa shaahid oo saxaabi kale cubaadat bni saamit waa saxaabi kale wa wa cabduraxmaan bnu kacbina wari ibni maalik can jaabir bni cabdilaahi waa shaahid kale xadiid kale wa cubaydullaahi ibna abi darda can caliy bni abi aalib oo haddana shaahid saddexaad weeyaan wa shariik can abi isxaaq can abilaxwas can cabdilaahi bni mascuud waa shaahid oo maxaan dhehilaa shanaad wa muxamed bnu kacb bni fudaala ibni cubayd can abi darda haddana waa waa shaahid kale wa abu zubayr can jaabir wa saciid bni jubayr can eh, ibni cabaas wa can umi lmuminiina caaisha wa umi salama imise saxaabiyaa warisay imise duruquusa can abi hureyra ka leeyahay intaasoo axaadiida nabiga ka soo aroortay fii nusuuli rabbi tabaaraka wa tacaala ilaahay soo degitaankiisa saxaabadoo dhanna ayagoo jamaahiir iyo furaadaa bay maqleen inta ay maqleenna nebiga uma ayna dhaafin marka waxa weyaan saxaabadaas wixii ayaga la gudboonaaday inay kula wanaagsanaadaan waay haddaad khadkaas dhaaftid oo nebiga waxayna weydiin aada weydiisid waxa weeyaan waa jarka dhac wey midda kale haddii macnaha nusuulka macno kale ou leeyahay saxaabiga dadka nabiga waa u sheegi lahay saxaabadiisa oo markuu yidhahda yanzilu rabbuna kula leylati ilaa samaai dunya wuxuu dhihi lahay nusuulkaas ilaahay daatadiisa maahane wax kalaa loola jeeda maadaama nebiga sidaas ou dhihin yaa waxay daliil u tahay lafdiga macno ahaan luqa ahaan wuxuu ku tusinaya ina loola jeedo waxaa wax ka duwan haddii loola jeeda wuxuu dhihi lahay sidaan ma ahna saana loola jeeda markaasuu musanifku wuxuu yihi wa haadihi turuq kuluhaa duruqdan dhammaanteeda mukharajatun waa tii la takhriijiyo waa lagu wariyay biasaaniidiha fii kitaabina aan ku warinay alkabiiri ee weynay almacruufi lagu yaqiinay bilintisaar taa waxay tusinaysaa musanifka kitaab kale inuu leeyahay oo kitaabu lintisaar la yidhaahdo kitaabu lintisaar wuxuu leeyahy hadda duruqda aan ku ijmaaliyey yaan waxaan kuu sheegay iyadoo mufasal ah muxadithiinta kama daalaan sidoodaba hal xadiid riwaayadiisa waxaa laga yaabaa inay yani boqolaal mar ay soo celceliyaan sababtana waxa waa kulamaa kahurat اطuruq kulamaa taqawa alxadiid ilaa darajati tawaatur ou gaaro daraja qaطci ou noqdo marka sidaas awgeed baa xadiidkan musanifku wuxuu ku leeyahay waan kuu soo gaabiyey waxaan u soo gaabiyena waxa weeyaan min ajli an tatasawara laakiin duruqdii ma wada ihmaalinna waa kuu ishaaray markaasuu bacd riwaayaat haddana sheegi doonaa wa fii riwaayati اlawsaaci can yaxya bni abi kathiir can abi salamata can abi hurayra radi allahu canhu can rasuuli اllahi sala allahu alيh wasalama nabiga inuu yiri baa ku sugnayd idaa madaa nisfu leyli habeenka niskiisa hadduu tago aw thuluthaahu saddex marka loo dhiga laba kamida markay tagto yanzilu اllahu ila samaai اdunya marka xadiidkaas hadda muslim iyo gayrihi waa sidaasay ku wariyeen idaa madaa nisfu leyl aw thuluthaahu hada shaku min araawi hal huwa man duuna abi hurayra am am abu hurayra axyaana huwa aladii shaka fi اlxadiid aلظaahir waxa weeyaan man duuna abi hurayra oo waxaa laga yaabaa yaxya ibni abi kathiir iyo wixii lahal inay yihiin laakiin riwaayada صaxiixa thuluth leyl اakhiir waay mutafaqna lagu yahay takaad an takuna mutawaatira fayaquulu hal min saa'ilin fauci fayucطa hal min saa'ilin ma jira nin wax weydiisaan fayucطa la siiyo hal min daacin mid wax baryaaya ma jira fayustajaabu lahu fayustajaaba lahu hal min mustakfarin mid oo gufraan dalbaya ma jira fayukfara lah xataa yanfajira subxu xataa yanfajira subxu subxiga intuu ka dilaaco yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomankiisa yuu ugu celcelinayaa min thuluth leyl akhiir laga bilaabo ilaa subaxa uu ka dilaaco intaasaa ilaahay wuxuu addoomankiisa ugu celcelinayaa hal min saa'ilin fa yucطa nin wax la weydiisto nin waxna weydiista ma jira oo aan siino wa fii riwaayati saciid bni murjana can abi hurayra ziyaadat fi aakhirihi wahiya ثuma yabsuط yadayhi yaquulu man yuqridu gayra macduumin walaa daluum riwaayada waxay qabtaa buu leeyahay huma yabsutu yadayhi ilaahay labadiisa gacmood buu fidinaya yaquulu xaal uu leeyahay man yaqridu yaa amaahinayo gayra macduumin alla aan wax waysaneen walaa daluumin aana dulminaynin yaa wax amaahinaya macnaha yaa wax la baxayo oo hadhow ilaahay subxaanah wa tacaala oo ka abaalmariya man da ladii yuqridu allaha qardan xasana sidaas weeyaan marka riwaayadan muslim baa sidaas ay ugu soo aroortay huma yabsutu yadayh fayaquulu man man yuqridu man yuqridu ghayra macduumin walaa daluum macnaha bani aadamka qofka markaad wax amaahinaysid nin tanaad oo xoolo leh hadduu ku yihahdo maanta boqolkan kun isii ood og tahay inuu malaayiin leeyahay haddana nin oo diin lahoo hadhowta kaa inkirayn uu yahay waad u degdegaysaa inaad amaahiso fa kayfa billaahi tabaaraka wa tacaala oo haddee xasanadii aqala shay cashra amhaaliha kaaga kaaga abaalmarinaya hal hal shilin haddaad la baxdid ilaahay tobanaa ugu yar ilaa laga gaaro adcaaf mudaa sabcu mia ilaa adcaaf mudaacafa wa in taku xasanatan yudaacifha wa yu'ti min ladunhu ajra cadiima xataa nebigu intuu noo sheegay ilaahay ninkii oo sadaqa la baxo ilaahay sadaqadiisu u laablaabaya ilaa ay ka gaarto wixii halkii dirham oo kale jabal uxud oo kale intii ka gaarto marka waxa weeyaan man yuqridu yaa amaahinay ghayra macduumin alla wax waaysaneen walaa daluumin aana dulminayn addoomankiisoo waxay la baxaan sidii la rabay ugu abaalmarinay wa fii riwaayati abi xaazim can abi hurayrata can rasuuli اllahi sal اllah alيه wasalam waxaa ku sugnayd in allaha yanzilu ilى samaai اdunya fi thuluثi اleyli اlakhiir fayunaadi hal min saa'ilin faacطiyah hal min mustakfirin faakfira lah falaa yabqa shayءu mabaaqi noqonaya fiihi ruux ay ku jiraan ilaa calima bihi ay bidalika nida makhluuqaadka o dhan way maqlayaan ila thaqanaani labadii cuscuslay maahin aljin walinsu insiga iyo jinniga laga daboolay laakiin khalaa'iqta kale way maqlayaan marka waxaa lagu leeyahay waxaa loogaga daboolay liannahu waa mukalafiin haddii ilaahay hadalkii saas u maqli lahaayeen wax caasi lahay balama arkeen daartaana waa daar alibtilaa waalikhtibaar oo wax badan baa nagala qariyey sidii loo ogaada ninka cibaadada dhab ay ka tahay alladiina yakhshawna rabbahum bilgheyb alla ayna arkaynin dadka ka cabsanayo dadkaas ajir weyn ay leeyihiin buur ilaahay marka sidaas la rabaa oo inaad adiga naskaas hadda nabiga uu kuu sheegay inaad aamintido oo markaad thuluthuleilka soo kacdid ilaahay inuu kuu yeerayo dembi dhaaf ma rabtaa maxaan ku irahdaa wax ma weydiisanaysaa inuu ku leeyahay waa laguu sheegay laysa shardan in dhegtaada ku maqashid liannahu qalbigaadaad ku maqasho nebigaa kuu sheegay caleyh salaatu wasalaam marka waxaa la rabaa nebiga inaad u rumaysid oo adoo dhegtaada ku maqlaysoo kale aada noqotid ala rabaa inaad sidaa u dhaqantid ayib markaa riwaayad waa buu leeyahy qaala wadalika xiina tasiixu xiina tasiixu diyaka wa tanhaqu alxamiiru wa tanbaxu اlkilaab marka fiiri wadaalika markaasna waxa weeyaan uu ilaahay adoomankiisa khayrkaas u bandhigaya xiina tasiixu diyaka markay diiqaqa ay qaylinayaan diiqa doorada diig diyaka waa jamaceedi waay diiqaqa doorada markay qaylinayaan oo waktiga oo macnaha oo habeenkii oo thuluth leyl akhiir waay wa tanhaqu dameerahana ay qaylinayaan wa tanbuxu lkilaabu eeyahana fiiri luga soomaaliya qayli in laiska yidhaahda mooye carabiga fiiri kelbiga markuu nubaax baa laleeyahay dameerkana hiiq waay diiqana sayaax waay marka luqada carabiga waa luqa oo oo macnaha sareyso halkii cod xayawaan kastaba magac gooniya loogu sameey anaga haddaa la yihahdo dameerka qaylidiisa maxaa qayli un baad iska leedahay keli ah dameerkaa yeeray eygi baa qayliyey diiqi baa yeeray unbaad iska leedahay wa rawaa hishaam addustawaa'i can yaxya bni abi kathiir can hilaal bni maymuun can caطaaءi bni yasaar can rafaacat اljuhani xadatha ana rasuula اllahi salى اllahu alيh wasalama qaala inuu yihi إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري من يستغفرني فأغفر له من يدعوني فأستجيب له من يسألني أعطيه من يسألني فأعطيه حتى ينفجر الصبح رواية kale riwaayadan iبن xibaan iyo daarami iyo keyrkiisa wari waa riwaaya saxiixa ah macnaheedina waxaad moodaa laa as'alu can cibaadii gayri waxay u dhowdahay laa yas'alu can cibaadii gayri yacni addoomankayga wax weydiinahoon aniga ahayn ma jiraan yani man aladii yas'al laa asأlu haddii la yidhaahdo can cibaadi hayri hayridii oo lafdi oo faacil daahir ah iyo laa asأlu oo faacilkeeda uu yahay damiir mustatir ah isqabashadeeda waa adagta bacd riwaayaat laa asأlu min cibaadi riwaayadaas ma jirto riwaayada صaxiixa oo ay wariyeen daarami ibni xibaan bayhaqi kutub الtawxiid oo dhanna kusoo aroortay laa asأlu can cibaadi hayri macnaheedina allahu aclam waxa weeyaan laa yasalu can cibaadi hayri macnaha addoomankayga wax weydiinahoon aniga ahayn ma jiraan man yastakfirunii fa akfira lah man yadcuunii fa astajiiba lah man yasalunii fa ucطiya xataa yanfajira subx intaa waxa weya riwaayad kale wa markaasuu akhbarana abu muxamed اlmujaladi akhbarana abulcabaas الsaraaj xadathana muxamed bnu yaxya xadathana cubayd اllahi bnu muusa can israail can israa'iil can abi isxaaq can abi muslim alagr qaala wuxuu ri ashhadu waxaan markhaati kacaya calى abi saciid wa abi hurayra anahumaa ayagii shahidaa inay ay xaadireen calىa rasuuli اllaahi wa ana ashhadu calayhima anahumaa samica annabiya inay maqleen sala اllahu alayh wasalam yaquulu asoo dhahaye ina allaha ilaahay yumhilu waa sugaya xataa idaa dahaba thuluthu leyli اlأwal habeenka qeybtiisa hore markuu tago habata ilaa samaai اdunyaa fayaquulu hal min mudnibin hal min mustakfirin hal min saa'ilin hal min daacin xataa taطluca الshamsu in allaha yumhilu waa koranaya imhaalka waxaa weyaan yani waqtigii oo aada sugtid waay waa imhaal oo lafdiga hadda nuzuul iyo waxa imhaal iyo hubuud iyo tadali intaasaa ku soo aroortay ina allaha yumhilu ilaahay wuu koranayaa xataa idaa dahaba thuluthu leyl اlأwal habeenka qeybtiisa hore hadday tagto habata ilaahay wuu soo degaya ila samaai اdunya hadda fiir habeenka xadiidka wuxuu leeyahay thuluthu leyl lafdigaas oo yumhilu ah fi saxiixi muslim laakin thuluthu leyl riwaayaadka ma u badno alriwaayaat الصaxiixa waxaa waaye thuluthaa alleyl habeenkii marka saddex loo dhiga laba markay ka tagto marka thuluthuleyl akhiir baa soo haray markaasuu ilaahay wuxuu leeyahy hal min mudnibin nin dembaabay ma jira hal min mustakfirin nin khufraan weydiisanaya ma jira hal min saa'ilin ma jira hal min daacin ma jira xataa tadluca ashamsu tan wakhtigeedaa ka waasacsan riwaayadaas xataa tadluca ashamsu kuma arkin ilaa cinda musanifka hadda uu sheegay mooye laakiin riwaayaadka kaleo dhan waxa waaye xataa yanfajira asubxu aw xataa yadluca asubxu subxiga iyo qoraxda inay soo baxda labaa u dhexayso subxiga waxaa la yidhaahdaa markii salaada subxeed la aadaamayo cinda dalika xataa yanfajira asubxu axaadiidta badan saasay ujeeda laakiin tadluca shamsu haddii la yidhaahdo bacda طuluuci اlfajri bisaaca wa nisfi taqriiban weeyaan marka xadiidkaas lafdigaas waxaan umalaynaa wallahu aclam inuu lafdi shaad yahay laakiin riwaayadihii mashhuurka eed oo dhan xataa yanfajira الصubxu waa ayib akhbarana abu muxamed اlmujaladi anba'ana abulcabaas yacni thaqafi xadathana alxasan bnu صabax xadathana shabaabat bnu thawaar can yunis bn abi isxaaq can abi muslim alagr qaala ashhadu calى abi saciidi wa abi hurayra anahuma qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيh wasalam ina allaha yumhilu xataa idaa kaana thuluthu lleyli habeenkii qeybtiisa dambe waa markaan habata ilaa haadihi samaa ilaahay wuxuu u soo degaa samadan tan ah oo samaai dunya ah thuma umira biabwaabi samaa samada abwaabteeda dhan waa la wada furaa fa futixat thuma umira biabwaabi samaai baa la amraa fa futixat waa la furaa fa qaala markaa wuxuu ihahdaa hal min saa'ilin fa hal min daacin fa ujiibah hal min mustakfirin faakfira lah hal min muطarin akshifa canhu durahu riwaayada intaasaa dheeraad ku a hadda hal min muطarin mid oo dhibaato ay hayso oo xaala iطiraar ku jira ma jira akshifu canhu durahu dhibkiisa aan ka faydo hal min mustakiithin ma jira nin oo alla wax weydiisanayo ukiithahu aan mustakiith waxaa la ninka dhibaatada aada ku dhacdo gargaar weydiisanay hal min mustakiihin mid gargaar weydiisanaa ma jira ukiithahu falaa yazaalu dalika makaanahu sidaas makaankiisa kama zuulo xataa yaطluca alfajru fi kuli leylati min addunya waa habeen kasta oo adduunyada ka mid eh ilaahay sidaas buu leeyahy subxaanahu wa tacaala hadda xadiidkan waxa weeyaan macno dheeraad ma ah riwaayadii unbuu faahfaahiyey ilaahay hadduu yidhi hal min saa'ilin fa ucطiyahu hal min mudarin akshifu durahu way dhexgelaysaa oo alwlaa biاlijaabati liducaa almudar ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaalaha uu ku ammaanan yahay waxaa weeyaan inuu addoonkiisa markuu xaalo adag uusan taxamuli karin ou gaaro hadduu gacmaha u taagta ilaahay inuu ajiibay marka aman yujiibu lmudara ida dacaahu wayakshifu الsuu wayajcalukum khulafaaءa alardi a ilaahu maca allah yani alla markii qofka dhibaata uu ku dhaca u fiirso maxaanu aragnay dad badan oo ama dad xoololeh ha ahaadeeno ama dad madax ha ahaadeeno markii ay madaxnimada iyo xoolaha iyo caafimaadka ay isku haystaan waxa kibir ay marayaan waad yaabaysa laakiin xaalo adag markii la gaaro waxa weeyaan wixii oo dhan waa la iloobaya eh, mathalan sadaam xusein iyo amhaashiisa waxa weeyaan xisb ulbachi waa kuwa xisbulbaxhi macnaheeda waxa weeyaan waa dadka yidhaahdeen annaga diinteedana waa qowmi carabiya weeyaan diin kale ma lihin alcuruubatu diinun maa lahu thaanin waa qolada yidhaahdeen oo ilaahay iyo diintiisa ayaa jaanib la yska dhigay maalinkii arrinta ay soo adkaatay oo gaaladii ay ku soo duushay marka wixii oo dhan oo mabaadi iyo bacthigi wixii la akhri jira oo dhan cala aljaani baa layska dhigay markaasuu laa ilaaha ila allah waxaan ahayn uu ku hadaaqa wuu waaye wahaakada markaad allaha aad hadhowtid sidaa ugu laaban doontid fii xaali shidda waxaa kula haboon inaad aqoonsatid fii xaali rakha markaad caafimaad qabtid oo aada wanaagsan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad ku xiratid aa la raba laakiin maalinkii dhibaato kugu dhacday kadib allah allah inaad tidhaahdo maalmaha kalena aada ilaahay ba aadan dheg jalaq u siinin diintiisa wax aada u foolxun weeyaan markaasuu musanifka dan wuxuu iri akhbaranaa abu muxamed almujaladi anba'anaa abulcabaas yani thaqafi xadathanaa mujaahid ibni muusa walfadl بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون xadathana sahlu can abi isxaaq can alagari anahu shahida calى abi hurayrata wa abi saciidin alkhudri waaye anahuma shahida calى rasuuli اllahi anahu qaala ida kaana thuluthu leyl ay alakhiir waay nazla tabaaraka wa tacaala ila asamaai اdunya faqaala alaa hal min mustakfirin yugfaru lahu hal min saa'ilin yucطىa su'lahu hal alaa hal min taa'ibin yutaabu calayh ilaahay baa dhahay alaa hal min mustakfirin ma jira mid oo gufraan dalbay oo yukfaru lahu loo dhaafo hal min saa'ilin ma jiraa mid wax weydiisto oo yucطaa sulahu su-aashiisa oo la sii wuxuu weydiisanay alaa hal min taa'ibin ma jiraa nin towba keena yutaabu calayh oo laga towba aqbalo cibaaradii hore un waaye alfaadiga kala duwan keli a xadathana alustaad abu mansuur ibnu xamaad xadathana abu ismaaciil ibni abi dama bibagdaad xadathana abu mansuur ramadi xadathana cabdurazaaq akhbaranaa macmar can sahlin can abi saalixin can abihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama yanzil llahu tacaala fi kuli leylati ila samaai dunya fayaquulu ana almaliku ana almaliku halaathan ilaahay waxau leey anigaa boqore anigaa boqore saddex jooro ku celcelinaya markaasuu man yasalunii fa ucطiyah man yadcuunii fa astajiiba lah man ystakfirunii fa akfira lah falaa yazaalu kadalika xataa yaطluca alfajru riwaayadii hore waay waxaa ku kordhay keliya ana almaliku macnaha allah subxaanahu wa tacaala waa allaha boqorka rasmiga oo xaqiiqada ah waxa bani aadanka boqor fulaan lagu leeyahay wax kama jira walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala khalaa'iqdiisa markuu yowma alqiyaamati uu kulligeed wada baabi'iyo ana almaliku laa ilaaha ila allah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayna muluuku dunya buu leeyahay wax boqor ah oo wax ajiibi kara ma jiraan marka maalinkaas waxa weeyaan waa maalinka alaa lilaahi maalinkaas uu subxaanahu wa tacaala yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a walamru yowmaidin lilah maalinta alla waxoo dhan ay subxaanahu wa tacaala wax xataa uu sheegan kara ayna jirin oo waxoo dhan ilaahay gacantiisa ay ku jiraan marka ana almaliku waxaa loo leeyahay marka sideedaba eh, waxa wax la weydiistaa qof awood leh marka ilaahay waxa weyaan maadaama boqorka xaqiiqiga uu yahay waxa weyaan isaga in la wax weydiista haboon intaad bani aadan guryahooda aad eh, maxaan ku irahda albaabtooda aad ku rafaadi lahayd ilaahay oon baabkiisa aan la xiraynin iska weydiiso in kunta turiidu dunyaa faallaahu tabaaraka wa tacaala huwa maaliku dunya walaakhira haddii aad dembi dhaaf weydiinaysid laa yaqdiru calaa gufraani dunuubi ila allah maalik اlmulki waa jala jalaaluh qul illaahuma maalika اlmulki tu'ti اlmulka man tashaa wa tanzicu اlmulka miman tashaa wa tucizu man tashaa wa tudilu man tashaa biyadika alkhayru inaka calaa kuli shayin qadiir allahaasaa wax la weydiista ninkuu boqornimada siinaya asaa siinaya ninkuu ka qaada asaas yaa ka qaaday ninkuu duleynaya alla asigaa duleyn karo ninkuu cizaynayo sharaf u yeeli kara asigaa yeeli karo markaasuu ilahay wxuu uri biyadika alkhayru inaka calaa kuli shayin qadiir sidaasaa ilaahay lagu barya samictu lustaada abaa mansuurin calaa ihri hada alxadiid aladii amlaahu calayna xadiidkan aan kuu soo sheegay markuu noo akhriyay liannahu sheekhii oo saabuuni sheikhiisii waay xadiidkan markuu noo akhri buu yiri gadaashiisa yaan maqlay asagoo dhaha yaquulu su-ila abuu xaniifata canhu xadiidkaana abuu xaniifa la weydiiye faqaala wuxuu ri abuu xaniifa yanzilu bilaa kayfin ilaahay waa soo degayaa ma inkirin degitaanka ilaahkiisa ah laakin bilaa kayfin ayadoon kayfiyada la weydiinin wa qaala bacduhum waxay yidhaahdeen yanzilu nusuula yaliiqu birububiyati bilaa kayfin ilaahay wuu soo degayaa soo degid oo rabbinimada munaasib u ah oo laa'iq u ah min gayri an yakuuna nusuuluhu mithla nusuuli اlkhalqi sidii bani aadamka meel koro markay kasoo degayaan oo kale si ka duwan uu ilaahay u soo degaya markaasuu iri bal wa watadali lafdiga hadda tamali ou meeshaas ku qoray macna kuma laha sawaabta waxa weeyaan bal bitajali watadali ilaahay wuxuu ku soo degaa tajali isu daahirid iyo watadali soo degid marka hadda musanifka dad uu ka wariyay lafdigaas oo tajali in laga cabiro nusuulka eh, ma aha liannahu tajaliga waa sifa ilaahay si gooni u leeyahay oo tajalaa libacdi makhluuqaatihi nabiy llaahi muusa markuu yihi arinii andur ilayka qaala lan taraanii walaakin indur ila ljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii falama tajalaa rabuhu liljabali jacalahu dakan marka tajaliga waxaa weeyaan ilaahi wx isu muujiyo nuzuul waa ka duwan yahay tadaliga laakiin sax waay lannahu kama qaala bnu taymiya xadiidkan waxaa ku soo arooray hubuud iyo nuzuul iyo tadali intaba riwaayadu way ku soo arooreen laakiin tajali macno kale waa ilaahay wuu sugan yahay tajaliga anahu tajalaa liljabali oo siduu nabiy laahi muuse u tusiyo aragtiinada ilaahay uu arkay inuusan taxamuli karin adduunyada intuu joogo markaasaa layidhi mithaal ahaan waxaad u qaadataa ilaahay waxaan isu muujinaya yuri jabalkaas ama buurtaas buurtii hadday ay baaqi noqoto waad i arkaysaa hadday buurtii ay taxamuli waysane ima arki karti buurtii markuu ilaahay isu muujiye way baabacday markaasuu ri marka hadalkan wuxuu ka wari qaala bacduhum uri لأnنhu جلa جaلاaلهu muنزهun waa ilaahay wuu ka naزhan yahay an takuuna صifaatuhu صifaatkiisa inay ahaato mithla صifaati الkhalqi khalqiga صifaatkiisa oo kale inay noqoto laysa ka mithli shay baa u daliil ah kamaa kaana muنaزhan siduu ilaahay ugu naزhnay an takuuna daatuhu mithla dawaati الkhalqi ilaahay daatadiisa say ugu duwan tahay bani aadamka kala dawaatadooda yay sifaadkiisana sifaadka kale ugu duwan tahay saas waay markaasuu fa majiuhu imaashadiisa io wa ityaanuhu imaashadiisa io wa nusuuluhu soo degitaankiisa calaa xisaabi maa yaliiqu bisifaatihi wixii sifaadkiisa u laa'iq ah yay tahay buu leeyahay macnaha markan ilaahay baa soo degayo ilaahay baa imaanayo markaan leenahay waxaan u jeednaa buu leeyahay maji majii'i ityaan oo ilaahay sifaadkiisa e, e, laa'iq u ah oo macnaha e, u qalmo laakiin sifaati اlmakhluuqiina aan shaqo ku lahayn markaasuu uri min ghayri tashbiihin wa kayfin min gayri tashbiihin ayadoo aan lagu shabahaynin oo aan lalahayn ilaahay degitaankiisa sida anaga meel kore ugu soo degayn kale ugu soo degaa lama dhahayo tashbiih ay noqona taas laysa ka mithlihi shay baa kuu taal wa kayfana lama dhahayo adiga inaad ogaatid ha isku kalifin xaqiiqadaas ilaahay bay gaar u tahay ayib markaasuu wuxuu ri wa qaala alimaamu abu bakri muxamed bnu isxaaq ibnu khusayma محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعته من xاamلhi أبي طاهر رحمه الله تعالى dadkaa fiirisay isaga faa'iidaysanayaan wuxuu iri ibnu isxaaq ibnu khusayma wuxuu yiri kitaabkiisoo fi kitaabi towxiid wuxuu ku yiri aladii kitaabkoo sanafahu ou sanifay wa samictuhu anigana aan maqlay min xaamilihi abi طaahir ninkii asiga kasoo guuriy aan ka maqlay liannahu saabuni ma haleelin oo kuma casri ahayn ibnu khuseyma ka horeeyey laakiin wuxuu iri kitaabkaas oo u alifay anina waxaa ii akhriyay ninka abuxa abu taahir la yidhaahdo marka ibnu khuseyma kitaabkaas wuxuu ku sheegay sida tanoo soo socoto ibnu khuseyma kitaab towxiid kitaabkiis maطbuuc waay waa kitaab hal mujalad fii bacdi nusakhna laba mujalada laga dhigaa kitaab qayim oo aada u weyn waay kula alaxaadiid alwaarida walaayaat fii baabi tawxiid oo dhan yuu kitaabkaas ku sheegay marka hadalkan musanifka hadda meeshan uu noogu sheegi doono bikaamilihi sida uu yahay baa kitaabka tawxiid uu ugu qoran yahay fiiri amaanada cilmiga asaas weeyaan markaas ibnu khuseyma wuxuu yidhi baabu dikri akhbaarin thaabitati sanad rawaaha culamaau اlxijaazi wاlciraaqi fi nuzuuli rabi ilى samaaءi اdunya kula leylati min gayri sifati kayfiyati nuzuuli min gayri sifati kayfiyati nuzuuli ithbaat الnuzuul lafdigaas ma garanay markaasuu iri baabu dikri akhbaarin akhbaar in la sheega baabkeedii waay akhbaartoo thaabitati sanad sanadkeedana uu sugan yahay rawaaha ay wariyeen culamaau اlxijaaz iw alciraaq macnaha culamaa lmuslimiina fi akhtaari alcaalama lagala jeeda fii nuzuuli rabbi ku soo aroortay rabbiga soo degitaankiisa ila asamaai dunya uu u soo dego kula leylatin uu soo dego min gayri sifati kayfiyati nusuul soo degitaanka kayfiyadeed aydoon la sifaynayn ilaahay markuu soo degaa markuu soo degaa sifadiisay tahay lama dhahay markaasuu haddana ithbaat nuzuul waxaan umalaynaa khata madbaci inay tahay markaasuu wuxuu iri marka ibnu khuseyma hadalkiisa waa kana nashhadu shahaadata muqirin bilisaanihi musadiqin biqalbihi mutayaqinin bima fi hadihi اlakhbaari min dikri الnuzuuli min gayri an nasifa alkayfiya لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل والله, سبحانه والله عز وجل لم يترك ولا نبي صلى الله عليه وسلم بياana ma بالمسلمiiنa إليه الxاaجة من أمر دينهم فنحن قائلuuna مصدقuuna بma في هذه الأخبار من ذلika النزول غير متكلفيiنa للنزول بالصفة الكيفية إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية النزول intaasuu iبن khuseyme sheegay kalaam aada u qiimo badan oo aimada aad moodid inay hal loox ay wax ku wada qorteen yuu musanifkaas ku hadlay markaasuu wuxuu uri nashhadu hadalkii ibnu khusayman kuu sheegayaa waxaan aan qiraynaa shahaadata muqirin nin wax qiraaya qiritaankiisa bilisaanihi wax ka qiraay musadiqin biqalbihi qalbigiisana ka rumaysan mutayaqinin yaqiinsan bima fi hadihi alakhbaar akhbaartan waxa ku soo arooray oo min dikri nusuuli ah alla soo degitaankiisa ah min gayri an nasifa alkayfiyata kayfiyada ilaahay ku soo dega anagoon sifaynaynin lianna nabiyana sala allahu alayh wasalam lam yasif lanaa nooma sifaynin kayfiyata nusuuli khaaliqina allaha khaaliqa soo degitaankiisa kayfiyadeeda nooma sheegin ila samaai dunya uu soo degay wa aclamanaa nebigu wuxuu noo sheegay anahu wuxuu na ogeysiyey anahu ana allaha yanzilu inuu soo degay wallahu caza wajala lam yatruk meesha hadda anig madbacda dabcada eh, aan haysto wallahu caza wajala nabiyuhu baa ku qoran marka meesha waxaa ka dhacay jumlo dhan jumladii waxaan ka ogaanay kitaabkii ibnu khuseyma yaan u laabanay oo madbuuca ahaan aragnay hadalkaana ka maqan wallahu caza wajala lam yatruk walaa nabiyu sala allahu alayh wasalam sidaasaa ku qoran lam yatruk walaa nabiyu sala allahu bayaana baabilmuslimiina ilayhi xaaja sidaas waay marka wallaahu caza wajala ilaahay kama tegin wallaahu caza wajala lam yatruk ma dhaafin walaa nabiyu sala allahu calayh wasalam bayaana maa shay in la cadeeyo ilaahay kama tegin nebigiisana kama tegin bilmuslimiina ilayhi alxaaja muslimiinta ay u baahan yihiin oo min amri diinihim diintooda amarkooda ah wuxuu leeyahay wixii ilaahay iyo rasuulkiisa waxay muslimiintu u baahan yihiin inay caddeeyaan kama tegin waxaan u baahnayn waa noo caddeeyeen oo nusuulka ilaahay soo degitaankiisa ah waxaanan u way naga dhaafeen oo in keyfiyada ay noo sifeeyaan wallahu lam yatru kama tegin walaa nabiyuhu kama tegin bayaana maa shay in la caddeeyo alxaajaةu ilayhi bilmuslimiina muslimiinta ay ugu sugan tahay ilayhi اlxaaja muslimiinta baahi ay ugu sugan tahay oo min amri diilihim marka fanaxnu anaga qaa'iluuna kuwa dhahaya weeyaan musadiquuna qaailuuna bimacnaa kuwa ictiqaadinaya iska jeeda musadiquuna kuwa rumaynaya weeyaanoo bimaa fii hadihi اlakhbaar akhbaartan tan ee waxa ku sugan oo min dalika nuzuul akhbaartan waxa ku soo arooray oo soo degitaanka alla waa rumaysanayna gayra mutakalifiina anagoon isku dhibaynin linusuuli soo degitaankiisa bisifati alkayfiya kayfiyada sifadeeda inaan ogaano anagoon isku dhibaynin takaluf waxa waay wixii oo laysku tanatuc wamaa anta min almutakalifiin id الnabiyu salى اllahu alayh wasalam lam yasif ma sifaynin kayfiyata nusuuli alla soo degitaankiisa kayfiyadeeda nebiga nooma sifaynin laakiin macniheedii baan noo sheegay intaasaanan rumaysannahay yuu musanifka leeyahay wallahu aclam sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed waalihi wa saxbihi ajmaciin